bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan <clears throat> in sha allahu tacaala bilaabanaya kitaabka la yidhaahdo ataqriib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala kitaabkaas oo ka mida kutubta laga soo gaabiyey ama kutubta asalkii asalkooda uu yahay muqadamatu bni salaax ibnu salaax muqadimadiisii uu qoray ee ku saabsanayd culuum ulxadiidka gaar ahaan musqalaxa yaa kutub badan laga soo gaagaabiyey kuwana ay nadmiyeen <clears throat> kutubtii marka laga soo gaagaabiyey waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah kitaabkan alimaam nawowi uu leeyahay markii horena kitaab la yidhaha irshaadu طulaabi اlxaqaa'iq ayuu qoray uu gaabiyey oo muqadamada uu ka soo gaabiyey uma kiibuu haddana sii ikhtisaariyey oo sii gaabiyey oo markaa uu ka dhigay kitaabkan hadda ataqriib la yidhaahdo ama taqriib الnawawi sharaxa saaranna waxaa la yidhaahdaa tadriib uraawi oo alimaam suyuuطi raximah اllah ayaa isagu sharxay sharax aad yacnii u dheer oo u tafatiran ayuu sharxay marka kitaabka badanaa tadriibu raawi unbay dadku iska dhahaan laakiin tadriibka sharaxa ayaa la yidhaahdaa amaa matniga isagu waa ataqriib lilimaam الnawowi raximah اllah oo imaam nawowi ayaa iska leh maadada uu kitaabka ku saabsan yahayna maadadaas musطalaxulxadiid weeyaan kitaabkaas alimaamu nawowi shuruux badan buu leeyahay kan hadda tadriibka yaa ugu caansan mujallad hal xaba ah sharx kooban oo mukhtasar ahna waxaa sharxay alimaamu sakhaawi oo sharxu taqriib ayaa la yidhaahdaa waa madbuuc sharax marka koobanoo alfaadana uu ku xalliyo masaa-ishana uu kaga hadlo ayuu leeyahay alimaam asakhaawi oo ay isku casri ahaayeen alimaam asuyuuطiyu raximah اllah waxaa kaloo la sheegay ciraaqi alxaafid alciraaqi alfiyada iskale inuu isla sharxay taqriibkan alimaam الnawowi marka kitaabku kitaab yacnii kutubtaa faraha badan ee asalkoodu uu ahaa muqadamadaas ibnu salax ayuu ka mid yahay oo alimaam nawowi waaka waa ikhtisaariyey ibnu kaiir ikhtisaaru culuumulxadiiuu leeyahay ibnu jamaaca sidoo kale uu ikhtisaariyey dad aad u badan baa marka kitaabkaas culumulxadiidka soo kokoobay kuwa iyagu fawaa'id ka sii bixiyey kuwa maalihii lagu naqdiyeysiiyey cillo bixiyey aad baa marka loogu khidmeeyey kitaabkaas yacnii muqadamada ibnu salaax kutubta soo ikhtisaarisayna kan ayaa ka mid ah ama lagu soo ikhtisaariyey alimaamu nawowi waa taqaanaan tarjamadiisa huwa shaykh muxidiin yaxya bnu sharafin alnawowiyu raximah ullah yaa la yidhaahdaa nawaa ayuu ku dhashay lix boqol soddon iyo kowdii nawaa iyaduna waa qarya oo min bilaadi xawraan ama min quraa xawraan aadayna dimashiq ugu dhowyahay waana meeshaan hadda ay yahuuddu haysato oo buurahan ay yidhaahdaan <clears throat> joolaan yaa dhulkaas hadda yacnii ay ku dhowdahay oo iyaga iyo meesha yacnii yahuuddu ay dhulkaas ka haystaan aaday isu saaran yihiin ayb weli min bilaadi suuriya bay ka mid tahay laakiin aad bay ugu dhowdahay dhulkaas marka la haysto <clears throat> welina marka waxaa weeyaan qaryo dhisan oo nashaadkeeda leh oo masjid alimaam nawowi loogu magac darayba <clears throat> uu ku yaallo aljaamic nawowi la yidhaahdo marka halkaasuu ku dhashay <clears throat> imaamka kitaabka iska leh dimashik ayuu soo galay sanadku markuu ahaa sagaalkii isagoo qur-aanka xifdiyey kadibna wuxuu galay inuu kutubta akhriyo ee kitaabada yacni uu akhristo xafido qaybna marka waxaa weeyaan inuu yanii markii markii hore kutubta wuu xifdiyey markii dambena sharax iyo tasxiix iyo akhdi saxiix ah ayuu qaatay labayo toban dersi ayuuna maalin walba uu ku howlanaa yacnii kulla yowmin labayo toban dersi buu ku howlanaa ee musannafaadkiisa qabuul ayaa ilaahay siiyey oo aad baa loo aqbalay oo dadka muslimiinta yacnii madaahibtooda kala duwan qabuul ayaa allah subxaana wa tacaala uu ku siiyey isagoo nool oo qabla an yamuut intuunan dhimanin ka hor ayaa kitaabadiisu ay qabuul fara badan ay heleen kitaabada qabuulka badan helayo musanifayna waxaa ka mida kutubta faraha badan ee taqaanaan riyaadu saalixiinka kitaabul adkaarka minhaajka oo mukhtasarka fiqhiga shaaficiga ah kutubaha rawdatu daalibiinka oo kutubaha dhaadheer ah wahaakada iyo kutubo fara badan oo musanafaad aad u fara badan kuwa uu ka dhintay aan dhammaystirin ee majmuuca uu ka mid yahay ama sharxulmuhadabka ilaa baabu ribaa meelahaas uu gaarsiiyey oo dadkii marka fuqahada ahlu xadiidka ka yaabiyey oo haddii uu dhammaystirmi lahaa ay tilmaameen inaan kitaab yacnii maraajic fara badan in yacni markaa isaga uu loogaga maarmi lahaa haddana yacnii intaas baabu baaburibaa uu ku qoray ayaa hab aad u yaab badan uu ku qoray cumrigiisoo oo aad u yaraa haddana marka la fiiriyo afartan iyo shan sano ku dhintay <clears throat> cumri marka alla uu aad ugu barakeeyey ku noolaa nin wuxuu ahaa kaana aamiran bilmacruufi naahiyan canilmunkar macruufka mid faro munkar ka reebo oo dadka boqorada intuu u galo ayuu xaq u sheegi jiray dadka waa wacdin jiray iyagoo markaa zaahidna waa ahaa meel uu wax ka qaadan jiray ama jiha iyagu markaa mushaar uu ka qaadan jiray ma jirin sidaa darteed marka aad bay dadkii madaxda ugu dhib badatay inay xataa u hanjabaan ama ay eh, risqi ay siiyaan inay ku guulguulaan aaday ugu adkaatay maadaama nin iska zaahida uu isagu ahaa ayb meeshaa marka nawaaleyraa ayuu ku dhintay halkaasaana lagu aasay eh, ma uunan guursanin culummadii markaa aan guursanin buu ka mid ahaa isagu eh, halkaasaa marka waxaa weeyaan shaanigiisu marka isagu sidaas ah ardo badanna waa lahaa ardadiisa waxaa aad ugu caansan calaa-udiin ibnu cataan ee isagana laftirkiisa kitaabaha faraha badan leh fiqigana wax badan markaa isagu ka qoray iyo xataa caqaa'idka iyo afariyo labaatankii rajab ayuu dhintay alimaamu nawowi maray marku ay ahayd taariikhu ay sidaa ay ahayd yuu dhintay waa nawaa meeshaa nawaa ayuu ku dhintay halkaasaana markaa lagu aasay oo lagu duugay isaga marka tarjamadiisu aad waafi u ah waxaa tarjamo fiican ka qoray ardaygiisa calaa-uddiin ibn alcabaar oo uu kitaabadiisa dhammaystirkooda xataa uu kala dardaarmay marka tuxfatu daalibiin kitaab la yidhaahdo fii tarjamati ashaykh muxyiddiin ayuu qoray oo marka aad u qiimo badan halkaasaa marka taraajimtiisa suyuudi liftirkiisa kitaab yar buu leey ugu tarjamay calaa kullin marka tarjamo aad u fara badan iyo cumri afartan iyo shan sano ah laakiin wax badan uu ku qabtay ayuu marka soo maray raximahu llahu tacaala sharaxa kitaabka tadriiburaawiga alimaam suyuud ayaa iskale abulfadl jalaaluddiin cabduraxmaan bni abi bakr asuyuuiyu min bilaadi asyuud ayaa loo nisbeeyaa rajab ayuu dhashay bilowgeedii sanadku markuu ahaa sideed boqol afartan iyo sagaalkii ayuu meeshaa siyid ku dhashay marka culamaa'ulqarni taasic ayuu ahaa qarnigii sagaalaad culimmadii nooleyd ayuu ka mid ahaa wakhtigiisana nin aad u kutubo badan buu ahaa cilmigana aad u jecel ayuu ahaa culumta kala gedisanna wax ka wada alifay kitaabku marka labadaa matniga iyo sharxa ayuu iska saaran yahay sharxan marka suyuudi uu sharxay yani sharax aad u dheer weeyaan faa'iidadiisuna aad u badan tahay masaa'il badanna lagala soo dhexbixi karo marka maadada kitaabka uu ku saabsan yahayna waa maadatu culuum gaar ahaan fanniga musalaxulxadiidka ayuu ku saabsan yahay oo isaga cilmiga marka culammada qaarna cilmu diraaye ay ku daraan qaarna ay riwaayada ku daraan ayb fannigan marka musalaxana dee bilowgiisii abuu muxamed aramahrumusiyu ayaa qofki ugu horreeyey wax ka alifo ninkaabuu ahaa imaamkaas qaadiga ah dabadeed marka waxaa ku soo xigsaday alxaakim macrifatu culuumi اlxadiid uma abu nucaym alasbahaani uma dabadeed marka waxaa yimid qaadi ciyaab ibnu muusa asabti ama ibnu muusa asibti kitaabka alilmaac ayuu qoray u alifay khatiibu albaqhdaadi kutubo fara badan buu musalaxii ku leeyahay dabadeed abu camar ibnu salaax ayaa yimid meeshaan marka madrasa alashrafiya madrase la dhihi jiray oo dimashq ku taallay oo yacnii boqoradii markaa joogay mid ka mida uu waqfay madrasada ayuu tawaliyey oo uu ka noqday eh, qofka isagoo markaa mas-uulka ka ah halkaa markii uu tadriiskeeda iyo waxkadhigisteeda markuu tawalliyey ayaa ibnu salaax uu wuxuu akhrin jiray marka culumuulxadiidka culumuulxadiidkii uu diyaariyey ee uu meeshaa ka akhrin jiray baa laysu geeyey muqadamay noqotay muqadamatu culuumi alxadiid ama culuumuulxadiid libni salaax ayay ku magac baxday dabadeed marka muqadamadaas usuushi ayaa asal u ah kitaabkan oo meeshaa markaa almadrasa alashrafiya culumtii uu ka dhigi jiray ee culumulxadiidka ahayd oo la ururiyey kan kitaabka yani ibnu salaax <coughs> wixii marka ibnu salaax ka dambeeyey dadka isaga unbay iska ag fadhiisteen aadayna ugu dadaaleen meeshaas marka madrasadaas almadrasa alashrafiya alimaamu nawowi laftirkiisa wuxuu ka noqday waa tawaliyey madrasada yani wax ka dhigisteeda iyo e, maamulkeeda tacliimeed uu qabtay isaga laftirkiisa oo madrase aad u weyn bay ahayd culamo badanna isaga dabamartay culammadii marka iskaga dabamaray waxaa ka mid a alimaamu nawowi isaga hortiisna ibnu salaaxa qabtay e, kadib markaa wakhtiyadii uu joogay wakhti ka mid ah yaa isaga markaa uu tawaliyey waaqifkii waqfayna shuruuddiisu waxay ahayd qof markaa qofka dadka markaas joogo qofka ugu badiyo cilmulxadiidka iyo diraayadiisa iyo fiqigiisa iyo yacnii eh, iyo sidoo kale eh, riwaayatan wa diraayatan qofka dadka markaa joogo ugu aqoonta badan inuu qabto ee uu tawalliyo xilligii marka alimaamu nawowi isagaa qabtay culammada shaaficiyadaana marka waxaa weeyaan ay ku waqfanayd iyaga unbaa markaa tawalligeeda iyo maamulkeeda iska lahaa dad badanoo marka ahlucilmiga waaweynna way qabteen <clears throat> ayb halkaa marka asalka muqadimada meeshaasaa marka ay ka asaaskeeda u ahaa tanna marka waa ikhtisaarka kitaabkan muqadamadii oo la ikhtisaariyey oo haddana lasii ikhtisaariyey weliba qaala alimaamu اnawowiy raximah اllahu tacaala alxamdu lilahi fataaxi اlmannaan biاlطawli wاlfadli wاlإxsaan alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alleeday alfataaxi xaqi iyo baatilkii kala bixinaayey ayb almannaani ee gallada badnaa addoommadiisa yacnii ku galladaysiga badnaa ditawli sacada u saaxiibka ah waasacnimada iyo qinaha hodantinimada u saaxiibka ahaa waalfadli dheeraadka u saaxiibka ahaa waalixsaani ixsaanka allihii u saaxiibka ahaa alladii allihii manna galladaystay calaynaa annaga korkeenna biliimaani nagu galladaystay iimaanka <clears throat> iimaan nagu galladaystay wa fadala dheeraad siiyey diinanaa annaga diinkeenna calaa saa'iri aladyaani diimaha dhammaantood wuxuu soo haray korkooda ka dheeraad siiyey oo diinteennibuu fadilay adyaantii kaleo dhan buu ka fadilay macnaheedu maahan marka adyaanta kale inay fadli leedahay wax fadliya xataa ma laha laakiin waxaa weeyaan alla diintan buu doortay waxa kaloo dhaan marka waa ka tegey baadilnimadeeduuna xukumay saa ayay diinteenni waxay ku noqotay diin eh, adyaanta kale ka sarrayso oo alla aanu aqbalaynin cid kale uunan diin isaga loogu soo dhowaado oo aan tan islaamka aan ahayn ma jirto waman yabtaqii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi اlaakhirati min alkhaasiriin nebi moxamedna wuxuu u soo saarayba inay kor noqoto diinta oo ay adyaantan kale inay ka muuqato ay ka sara marto wa fadala sara mariyey diinanaa innaga diinkeenna dheeraad yacni u yeelay calaa saa'iri aladyaani diimaha diimaha yacni soo haray dhammaantood yani isaga ka soo haray korkooda ka dheeraad siiyey wa maxaa tirtiray bixabiibihi isaga kii uu jeclaa wa khaliilihi wadeegiisa ahaa wadagiisii ku tirtiray cabdihi addoonkiisii wa rasuulihi rasuulkiisii ku tirtiray muxamedin ah sala allahu calayh ali wasalam cibaadata alawhaani awhaanta iyo asnaamta caabuditaankooda ku tirtiray yani ilaahay waxaan ammaanayaa buu leeyahay xabiibkiisii iyo khaliilkiisii maxabbo iyo qulla ayaa halkaa nebiga loo sugay oo alla wuu jeclaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddana khulla iyo wadaytinimona wuu ku lahaa ayb maxabada iyo khulladana khullada ayaa aad u sii heer sarrayso dadka gobol ayaa waxay u malaynayaan marka khullada iyo maxabada inay maxabadu ay sarrayso markaas waxay leeyihiin nebiyullaahi ibraahim wuxuu ahaa khaliiluraxmaan nebigana xabiiburaxmaan w xabiib iyo khaliil xabiibka inuu sarreeyo moodayaan laakiin sidaas maahan xabiibka iyo khaliilka khaliilkaa sarreeya maxaa yeeley maxabada ilaahay muuminiinta xataa waa u waajibtaa waana u sugnaataa oo qur-aanku aada uga buuxdaa in allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu almutadahiriin rasuul bayounan ba ahaanin qofkii laakiin khullada ilaahay wuxuu u sheegay nebigiisa moxamed ahaa sala allahu calayh ali wasalam iyo ibraahim labadooda marka mid kastaa khaliiluraxmaan ayuu ahaa ayb labadiiba marka sheeku halkaan maxabadii iyo khulladiiba waa ku keenay ayb wamaxaa tirtiray bixabiibihi xabiibkiisa ku tirtiray kii uu jeclaa wa khaliilihi wadeegiisa cabdihi addoonkiisii ku tirtiray wa rasuulihi ku tirtiray ama cabdihi addoonkiisii ahaa wa rasuulihi rasuulkiisii ahaa muxamedin muxamed ahaa sala allahu calayh waali wasalam muxuu ku tirtirayna cibaadat alawhaani awhaantii caabuditaankooda asnaamtii yacnii cibaadadeeda ku tirtiray ayb waan iyo sanam waan isaga waxaa weeyaa wixii aan suuro iyo masawir aan lahaynba ee la caabudo shayga yacnii haddii la caabudo suuro ha lahaada ama yaanu lahaanin <clears throat> waa watan shayga la caabudayo haddii uu qaab iyo masawir leeyahay iyo hadduusan lahaynba wahan waa la yidhaahdaa sanam laakiin marka la leeyahay uu gaar ku yahay wixii masawir leh suuro leh mujaahid sidaas u kala qaydiyey yani tilmaamay ibn jariiri dabarina saas oo kaleu sheegay wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam halkaa markuu fasiraya suurat ibraahim marka waanka iyo sanamka yaa caamsan waankaa caam a labadeeda maxaa yeele alwaan waxaa la idhaha wixii leh iyo waxaan suura lahaynoo la caabudo mabda aan la arki karin laakiin macnawi ah haddaad caabuddo waan madaadi'da qaarkood waan awhaan waay shay marka masawir laadaad caabuddo oo markaa la qaabeeyey sawir loo yeelay sanam aana watanna waa yahay sanamna magac gaarana waa sii yeelanaya isaga ayb wixii marka masawirla iyo waxaan masawir lahaynba awthaan unbaa laysku yidhaahdaa ayb walidaalika marka waxyaabaha badan baa nebigu sal ll slam axaadiidkiisa waxaa ka mida inuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbad maadaama qubuurtu aysan sawir iyo iyagu iyayna lahayn yaa nebigu wuxuu ka tilmaamay marka ilaahu qabrigeeya ha ka dhigin waan la caabudo wax la caabudo ha ka dhigin buu yidhi cibaadat alawhaani ku tirtiray nebigiisii oo nebiga magacyadiisiina waaba ka mid ahaa ana almaaxii buu nebigu yidhi ana anigu almaaxii baan ah midka tiraayo muxuu tirayaa marka alla anuu ugu tiray buu yidhi marka cibaadat alasnaam asnaamta cibaadadooda midka uu ku tiray ayaan ahay wahasahu gaar yeelay ku gaar yeelay wakhasa gaar yeelayu hu nebigii ku gaar yeelay bilmucjizati mucjizadii waasunani iyo sunnooyinkii bay- almustamirati daa'imaayo soconayo calaa tacaaqubi alasmaani waqtiga la cirbintiisa korkeeda ku soconayeen sala allahu calayhi wacalaa saa'iri اnebiyiina allah ammaano isaga korkiisa wa calaa saa'iri nabiyiina nebiyada korkooda nebiyadii soo harayna dushooda allah ammaano nebiyadii dhammaantood allah ammaano wa aali kullin mid kastaa aalkiisana allah u naxariisto de wixii aan markaa gaalo ahayn oo muslimiina dabca mahtalafa maa intii ikhtalafa uu isweydaaranayo almalawaani habeenka iyo maalinka wamaa intii takararad ay noqnoqonayso xikamuhu xikamkiisu xikmooyinkiisa wadikruhu sheegsheegiisa intay yacni soo noqnoqonayso wa tacaaqaba aw iscirbiyo intay iscirbinayaan aljadiidaani labada cuscusub waa habeenkii iyo maalintii almalawaan iyo aljadiidaan waa alleyl wanahaar habeen iyo maalinka sheekhu marka wuxuu leeyahay wakhasahu bilmucjizaati wasunan almustamirati cala tacaaqubi اlasmaan halkan wuxuu gogashan ku ishaarayaa waxa uu rabo inuu gudagalo ama uu rabo inuu ku fahamsiiyaan waxay calaaqo la leeyihiin sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ayb mucjizana way tahayo nebiga mucjizaadkii la siiyey oo wuxuu yidhi nebi walbaa waxaa la siiyey maa miluhu aamana bihi lbashar wax isagoo kale basharku ay rumaynayaan oo ay ku rumeeyaan baa nebi walba la siiyey laakiin midka aniga la isiiyey waa waxyi buu yidhi inama aladii uutiituhu kan aniga la isiiyey waa waxyun min allah waxyu ilaahay xaggiisa ka ahaaday alaa wa uutiitu lqur'aana wa milahu macahu waxaa la isiiyey qur'aankii iyo wax kaloo isaga la mid ah hala midkaa marka waa sunnadiisii wakhasahu nebigaa ku khasisay bilmucjizati mucjizo wasunani ayb iyo sunnooyinkii marka nebiga mucjizadiisu waa ka duwantahay mucjizooyinka ambiyada kale waxay uga duwan tahay isaga mucjizadiisu ilaa qiyaami saaca waa taagan tahay laakiin ambiyadii hore mucjizooyinkii la siiyey <clears throat> iyaga waqtigooda unbay ku ekayd <clears throat> ciise dadka dhintuu noolay jiray dadka akmaha indhala-aanta ku dhasho ayuu intuu masaxo ayaa indhahooda usoo laaban jireen nabiyullaahi muusa mucjizadiisu ushii bay ahayd ma leh hadeertaan laakiin mucjizada rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucjizo weligeed joogaysa oo qur'aankiibaa ilaahay mucjizo uga dhigay sunnadiisaa mucjizo ah ilaa marka adduunyada alla uu ka duuduubaya saasay qaa'im u tahay waa ka mucjizo weeyahay marka ambiyada kale <clears throat> wasunani sunnooyinkiina ku gaaryeelay almustamirati soconaye calaa tacaaqubi alasmaani waqtiga la cirbintiisa korkeeda ku soconaye yanii watiga cirbinti yani inta wakhtiga socdo mucjizooyinkiisa iyo sunnooyinkiisuna waa mustamira way soconayaan way daa'imayaan sal allahu allah u naxari allah ammaano dheh salaada nebiga korkiisa ku dhacaysaa ee alle ka imaanaysaa ama mu'miniintu ay alla u weydiinayaan waa ammaan sala allahu allah ammaano calayhi nebiga korkiisa wacalaa saa'iri nebiyiina nebiyada dhammaantood korkooda allah ammaano marna isaga keligiibu ku salliyey marna ambiyadii kale isagoo kuu jiro wacalaa saa'iri nebiyiina nebiyaalka dhammaantood korkooda allah ammaano waaali kullin dhammaantood aalkooda allah yani u naxariisto makhtalafa maa intii ikhtalafa uu isweydaaranayo iskhilaafayo almalawaani <clears throat> labada iyagu markaa habeenka iyo maalinka intay iskhilaafayaan isweydaaranayaan oo mid markuu taga mid kala imaanayo ama ay kala duwan yihiin iftiinka iyo mugdiga ku kala gedisan yihiin ay muddata ikhtilaafi lmalawaani wamaa takararad muddata takraari xikamihi xikamkiisu intay noqnoqonayaan wamaa eh, <clears throat> intii takararad ay noqnoqonayso xikamuhu xikmooyinkiisu ay soo noqnoqonayaan wadikruhu sheegsheegiisa oo in allaala inta alla la xusaayo nebiga allah ammaano wa tacaaqaba wa muddata tacaaqubi iljadiidaani labada cuscusub inta ay yacni iscirbinayaan allah ammaano nebiga <clears throat> <coughs> <coughs> muqadimadaadu markaa imaamka uu sheegay amaa bacdu intaa kadib <coughs> muqadamadii iyo warkan soo socdo ayuu amaa bacduda ku kala faslinaya oo ku kala soocay amaa bacdu <coughs> intaa ka gadaale fa ina cilma alxadiii cilmu اlxadiidka xadiidka cilmigiisa min afdali اlqurabi faina cilma alxadiidi cilmu اlxadiidka min afdali اlqurabi <clears throat> dhowaanshiyaha ilaa rabbi اlcaalamiina loo dhowaado kuwa loogu dhowaado ka ugu fadli badan <clears throat> weeyaan ayb wa kayfa sideebaa laa yakuunu uunan u ahaanaynin wahuwa isaguna bayaanu طariiqi khayri اlkhalqi khalqiga ka ugu khayrka badan waddadiisii caddaynteedii wa akrami alwaliina walaaakhiriina wa akrami alwaliina kuwii hore ka ugu karaamada badan dariiqiisa caddayntiisii wa walaakhiriina iyo kuwa dambe kuwa dambe gadaal ka imaanaya ka ugu karaamada badan dariiqiisii caddayntiisii waaye sideedaanu marka aanu u ahaanaynin min afdali اlqurab cilmulxadiidka meesha culumta kaga jiro ka hadlayaa markaa wuxuu leeyahay fa ina cilma alxadiidi cilmulxadiidku min afdali alqurabi waxyaabaha loogu dhowaado ilaa rabbialcaalamiina rabbialcaalamiin waxyaabaha loogu dhowaado kuwa ugu fadli badan yuu ahaaday ama uu ka mid yahay alqurab jamcu qurbatin weeyaan wahuwa maa yutaqarabu bihi ila allah oo wax alle loogu dhowaanayo yacnii waxyaabaha alla loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan ayuu ka mid ahaaday cilmulxadiidka wa kayfa sideebuu laa yakuunu aanu u ahaanaynin kadalika sidaa yacni aysan u ahaanaynin wa huwa cilmulxadiidkiina bayaanu dariiqi khayri lkhalqi khalqiga ka ugu khayrka badan jidkiisa caddayntiisii wa akrami alawaliina waalaakhiriina dadka kuwooda hore iyo kuwooda dambe ka ugu karaamada badan dariiqiisa caddayntiisii way oo dariiqii nebiga baa lagu caddaynayaa seeba ugu khayr badnaanaynin marka waxyaabaha la loogu dhowaado sidee baan u ahaanaynin waxyaabaha ugu fadliga badan cilmulxadiidka marka fadligiisa iyo sharafta uu leeyahay khadib albaqhdaadi kitaabkiisa ayaa loogu noqonayaa sharafu asxaabi alxadiid sharafu asxaabi alxadiid halkaas isaga marka wax badan buu ku qoro fadaaisha cilmigan uu leeyahay iyo maxaana kaaga filan cilmi walba waxaa la yidhaha daatada uu khuseeyo iyo sharaftiisu ay la eg tahay cilmigan marka xadiidka daatada uu khuseeyo ama laga sheekaynaayo waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam de nebi moxamedna daatadiisu daatooyinka kale waa ka sharaf badan tahay marka alla laga reebo ayb saa ugu khayr badan haddana isagu waxaa weeyaan tusaale oo in daatadiisa la barto waxay keenaysaa qofku inuu adduunya aakhira liibaano cilmiganna marka waa cilmigii lagu baranayo walidaalika xadiidka nebigu wuxuu ku saabsan yahay hadalladii nebigu yidhi ficiladii nebigu uu sameeyey wixii nebiga lagu ag sameeyey ee uu qiray iyo axwaashii nebiga nebigu sidaabuu ahaa sidaan axwaashiisa khilqiga habkii uu abuurnaa iyo middiisa kale markaa khuluqa iyo dabeecadda u ahayd ayb marka seebuu cilmigaan aanu u ahaanaynin marka min afdali اlqurab iyadoo marka wahuwa isaguna bayaanu dariiqi اlkhayri uu yahay bayaanu dariiqi khayri اlkhalqi khalqiga ka ugu khayrka badan jidkiisa caddayntiisii uu isagoo ah <clears throat> wa akrami اlawaliina wاlaakhiriina isagoo kuwii horay kuwii dambe kii ugu karaamada badnaa dariiqiisa caddayntiisii isagoo ah see baan u ahaanaynin wahada kitaabun ikhtasartuhu min kitaabi irshaadi wahaadaakani kitaabu kitaab weeyaan kitaabka oo ikhtasartuhu aan soo ikhtisaariyey oon soo koobay min kitaabiilirshaadi kitaabulirshaad aan ka soo ikhtisaariyey oon ka soo koobay weeyaan kan irshaadu dilaabi alxaqaa'iq aan leeraa isaga laftirkiisu waa madbuuc ayb sagaas ku soo gaabiyey ayb gaabintan laftirkeeda marka kitaabkan mukhtasarka ah fahamkiisa looga maarmi maayo midkii asalka u ahaa ee irshaadkaas ah maxaa yeeley meelo badan ulajeeddada uu ka wado waxaa lagu caddeeyaa irshaadka maadaama kanna uu mukhtasar yahay kaana uu yahay kii wax laga soo ikhtisaariyey kan fahamkiisa meesha adkaato kaas unbaa in loogu laabta ay wanaagsan tahay <clears throat> waladii irshaadka oo ikhtasartuhu ah, isaguna ka soo ikhtisaariyey kasoo gaabiyey min culuumi alxadiidi culuumulxadiidka kitaabka la yidhaha oo lishaykh u sugnaaday alimaami alxaafid almutqin almuxaqiq abi camrin cuhmaana bni cabdiraxmaan almacruufi ee loo yaqaano bibni salaax radia allaahu canhu ibnu salaax culammadii fiqiga iyo xadiidkaba jamcisuu ka mid ahaa wuxuuna ku aadanaanayaa ibnu salaax waa shuyuukhu shuyuukhi alimaam nawowi alimaamu nawowi shuyuukhdiisa ayuu shuyuukh u yahay isaga bal sanadkiisa fiqhiga imaamu nawowi iyo midkiisa xadiidkaaba ibnu salaax u galaa oo isaga shuyuukhdiisa ayuu sheekh u ahaa ibnu salaax madabkan <clears throat> marka eh, kitaabkan eh, tuxfatu daalibiin wuxuu dhigayaa isagu asaniiddii alimaamu nawowi fiqhiga iyo xadiidka iyo dhammaan culumta waxaad arkaysaa marka dariiqa yacni fiqiga shaaficiga yani dariiqa khuraasaaniyiinta iyo midka baqde ciraaqiyiinta labadaba markii uu qaadanayo alimaamu nawowi ibnu salaaxu maraya oo min shuyuukhi shuyuukhi alimaam nawowi ayuu ku aadan yahay marka <clears throat> asalkiisii horena kurdi ayuu ahaa ibnu salaax meeshaan magaalo la yidhaha shahrazuur oo bilaadi irbil ku taallo ayuu ka yimid asalkiisa isaga nacam oo min bilaadi irbil halkaasuuba ku dhashay markii dambena dimashq uu degey oo naziilu dimashqa ayuu ahaa bilaadi irbil waqooyiga ciraaq waa hadda irbiila meeshaan hadda irbiil lagu magacaabayo yaa asal u ahayd marka wuxuu leeyahay wahaadaakani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo ikhtasartuhu aan ikhtisaariyey soo koobay min kitaabil irshaadi aan kasoo soo waladii irshaadka oo ikhtasartuhu isaguna aan ikhtisaariyey soo koobay min culuumi alxadiid aan ka ikhtisaariyey lishaykhi limaam alxaafidiina uu iska leeyahay u sugnaaday almutqini almuxaqiqi abi camrin cuhmaan bni cabdiraxmaan almacruufi bibni salax loo yaqaano ubaaliqu waan ku xeeldheeraanayaa fiihi ikhtisaarkan ubaaliqu waan ku xeeldheeraanayaa fiihi mukhtasarkan dhexdiisa fi likhtisaari yacnii ikhtisaarinta soo koobidda aad baan ugu xeeldheeraanayaa in sha allahu tacaala min hayri ikhlaalin dhimis la-aan bilmaqsuudi maqsuudka la dhimo la-aanteed maqsuudkii ikhtisaarka iyo kitaabka laga lahaa iyadoon la dhimin oonan dhimaynin <clears throat> kutubaha haddii la ikhtisaariyo laba cillo baa laga ilaaliyaa cillo waxay tahay ikhlaal in lagu sameeyo oo macnihii kitaabka lasoo ikhtisaarinayay culuum muhim ah oo ku jirto in laga tago waxbaa lasoo ikhtisaarinaya intii la yidhaha wax faa'iido laha laga tago waa layska ilaaliyaa ikhlaal waxaa kaloo layska ilaaliyaa qofkii inuu yacnii yani cibaaraadkii kitaabka waa ikhtisaarinaya intuu yidhaahdo dabadeed marka uu aad u adkeeyo oo la fahmi waayo oo luqsi oo kaleba ay ahaato wax googacadalaysi ama halxiraal oo kale kitaabka inuu iska noqdo taana waa laga ilaaliya kitaabka haddii la ikhtisaariyo laakiin la adkeeyo meel uu u socdo iyo meel kale aan la kala furfuri karin taa iyadana cillo kalawa labadaas cillo marka wuxuu leeyahay alimaamu nawowi waa ka ilaalinayaa buu leey kitaab waadixa ah, isla markaana maqsuudkiina aan waxba laga dhimin yaan ka soo saaraya yidhi wa ficlan sidaasuuna ka soo saaray ubaaliqu waan ku xandheeraanayaa fiihi mukhtasarkan dhexdiisa fi likhtisaari soo ikhtisaarinta yaan ugu xandheeraanayaa in sha allahu tacaala min hayri ikhlaalin dhimis la'aan bilmaqsuudi maqsuudka la dhimo wa waan dadaalayaa calaa iidaaxi lcibaarati cibaarada caddaynteedana korkeeda waan ku dadaalayaa ana marka wuxuu leeyahay kitaabkii faa'iido muhimana ka tegi maayo xagga caddayntuna kitaab dhib badanoo halxeraalaha ka dhigi maayo waa aadaan u caddaynayaa cibaaradiisa aadaan waa ku dadaalayaa inaan caddeeyo wa calallaahi alkariimi wa calallaahi alla korkiisa oo keliya un alkariimi allihida alkariimi deeqda badnaa korkiisa unba alictimaadu cuskashadu ay ahaatay yani meeshaan cuskanaya alla keligii korkii un baan cuskanaya way leeyihin alla intay ka ayaa un keliya ayaa adtafwiidu yani isu bandhigiddeeda ay ahaatay walistinaadu iyo tiirsashadu ahaatay yacnii allah isu bandhigaya umuuraheyda allah nu dhiibaayo waa bimacna tawakul tafwiid iyo tawakul isku mid waa alle xaggiisaan tala saaranaya walistinaadu tiirsigana ilaahay xaggiisa unbuu ahaanayaa intaas marka muqadamadii kitaabka oo uu kuu sheegay kitaabkan waxa uu yahay meeshii laga soo gaabiyey meeshaas meeshii laga sii gaabiyey taqriib waa mukhtasar waxaa laga soo gaabiyey irshaad irshaadu طulaabi اlxaqaa'iq irshaadkii isaguna waa mukhtasar laftirkiisa culuum اlxadiiثa laga soo gaabiyey culammada iyadda iyagada marka tasaaniifta markay alifayaan ikhtisaarkan bilaa macno ma aha labadu mid kastaa macno uu leeyahy laba kitaab waana cumrigooda marka inay taxsiilulxaasil ku dhumiyaan ma samaynayaan dadkaa waqtiga waa u xisaabnay marka taxsiilulxaasil ma aha wacan aad arkaysa kitaabkan irshaadkii ugama maarmaysa oo adaad kan akhrisato irshaadkiina fiiriso waxbuu kuu kordhinaya irshaadku bal midkan laftirkiisa yaa waxaa lagu fahmayaa irshaadkii oo irshaadka haddii qofku marka uu ka warqabo cibaaraadka kitaabkan ku jiro iyo ulajeedada sheekhu way u fududaane culuumulxadiidna looga maarmi maayo midkan kale marka kutubda kutub taxan alxadiiu saxiixun waxasanun wadaciifun algan marka maqsuudkii kitaabkuu soo galay wuxuu leeyahay alxadiidu xadiidku saxiixun weeyaan wa xasanun weeyaan iyo wa daciifun saddex buu u qeybiyey marka xadiidka saxiix iyo xasan iyo daciif waana taqsiimkii muta'akhiriinta agtooda ka sugnaaday markii dambe xadiidku saddexdan baa loo qeybiyey qaybtaanna waa marka laga fiiriyo biictibaari alqabuuli waaraddi taqsiimkaanu saas xadiidka in la aqbalo iyo in la radiyo marka laga fiiriyo saddexdan nooc baa loo qeydiyey alsaxiixu waalxasanu waadaciifu saxiixa iyo xasanku waa maqbuul daciifkuna waa marduud culummadii hore ee laakiin eh, ka horreysay alimaamu tirmidi wixii ka horreeyey haalib iyagu waxaa ka ahaa xadiidku waxay u qaybin jireen saxiix iyo daciif bis xasanka labadiisa nooc marka xasanun lidaatihigana saxiixa ayuu soo hoosgeli jiray xasanun ligayrihigana nooca daciifka ayay gelin jireen markaasay daciifkiiba waxay u kala qaadi jireen daciif in lagu dhaqmaa ay bannaan tahay oo dacfigiisu dhow yahay iyo mid in lagu dhaqmaa aynan bannaanin lagu camal falo daciifka marka in lagu dhaqmaa ama lagu camal falaa waa bannaantahay ay leeyihiin waa midka muta'akhiriintu xasanun ligayrihiga ay u yaqaanaan marka curfiga mutaqadimiintu sidaasu ahaa xadiidka iyaga agtooda saxiix iyo daciif labadaas u qaybsamay xasanka marka maba jirinba iyaga agtooda marka xasankii yay laba u qaybinayaan laba u qaybsamay awalba lidaatihi iyo lighayrihi lidaatihi nooci saxiixa geli lihayrihigana daciifka dhex geli daciifkaasaa marka cinda salaf iyagu ay leeyihiin qaarna waa lagu camalfalaa kuwana ay leeyihin daciifka gobolna laguma camalfalo daciifka waa lagu camalfali karaa ay leeyihin waa xasan liayrihiga midka dadkan dambe u yaqaanaan walidaalika markaad maqasha alimaamu nawowi yaa raximahu llahu tacaala isagu wuxuu samay jiray waxaan ujeedaa alimaam axmed ibnu xambal marka la daciifku waa lagu camalfali karaa iyo markuu leeyahay xasan liqayrihi kan loo yaqaano ujeedaa isaga wayna jireen bacd alculamaa oo iyagu xasanka isticmaali jiray isilaaxiisan u isticmaali jiray hore alimaam nawowina nukadkau aad uga dharjiye laakiin isilaax aad caan u ah ma uusan ahayn alxadiiu xadiidka saxiix weeyaan wa xasanun waaye wa daciifun waaye saddexdaa u weeyaan marka xadiidkii saxiixii buu marka soo gelayaa alawalu midka horea saxiixi weeyaan ka waa saxiixii wa fiihi masaa'ilu masaa'il baa ku jirto saxiixii aluulaa mas'alada koowaad almas'alatu اluulaa mas'alada hore fii xaddihi tacriifkiisii weeyaan dhexdeeda aluulaa mas'alada koowaad yani waxau leeyahay saxiixu masaa'il badan baa ku jirta wa fiihi masaa'il aluulaa almas'alatu اluulaa mas'alada hore fii xaddihi xadkiisa dhexdiisay ahaatay tacriifkiisa yani wa huwa matasala sanaduhu bilcuduuli daabiqiina min hayri shuduudin walaa cillatin xadkii marka iyo tacriifkii saxeixa wa huwa saxiixu maa xadiid weeyaan itasala ou xiriirsamay sanaduhu sanadkiisa bilcuduuli ou ku xiriirsamay dad cadli ku sifaysan addaabiqiina ee markaa iyagu daabiqiina ee iyagu xifdi leh oo dabdiyey xadiidkii min hayri shuduudin shaadi la'aan walaa cilatin cila la'aan ma ah xadiidkii saxaaxa shantii shardiye la yaqaanayba u xiray shantaa shardi marka saddex shardina waa shuruud wujuudi ah laba shardina waa laba shardi oo salbi ah labada saddexda shardiye hore waxaa weeyaan wuxuu yidhi wahuwa saxiixu matasala sanaduhu maa xadii weeyaan itasala uu xiriirsamay sanaduhu sanadkiisa oo waa inuu mutasilu sanad inuu yahay itisaalu sanadna waa qof kasta xadiidka warinaayo ka uu ka warinayo waa inuu ka maqlay ama uu uga qaatay xadiidka wujuuhdii la yaqaanay ee wax lagu qaadan jiray wujuuhdii sideedda ahayd weji ka mida waa inuu qof walbaa sheekhiisa uu uga qaatay xadiidka maqal ama ha noqoto ijaaza ama mukaataba waxay doonta ha noqota qiraa'a cala shaykh waa inuu un weji la yaqaano wax uga qaatay ayb wa huwa saxiixu maa xadiidkii weeyaan ittasala ama xadkiisu xadu saxiixu maa xadiid weeyaan ittasala ou xiriirsamay sanaduhu sanadkiisu uu xiriirsamay bilcuduuli waa shardigii labaad cuduul uu ku xiriirsamay cuduul waa jamcu cadlin ayuu marka ujeedaa marka cadligu waa ruuxa muslimka ee qaangaarka ah almuslim albaaliq alcaaqil asalimu min asbaabi اlfisqi wa khawaarij اlmuru'a waa qofka isagoo muslimka qaangaarka ah ee aan waalnayn ee isagoo markaa ka nabadgalay fisqi iyo waxyaabaha akhyaarnimadiisa dhaawacayo ka nabadgalay qofkaasa waxaa la yidhaahdaa cadli isagaa lagu sheegay shardigan marka cadaaladana marka la xiraayo waa marka xadiidka la werinayo ama marka lasoo xifdinayo shardi ma aha isagoon aan cadli ku sifaysnayn hadduu xadiidka xifdiyo oo maalan gaalba ah dabadeed marka isagoo muslima xadiidkii uu sheego dhib ma leh marka xadiidka la gudanayo waay shardigan cadaaladda marka la xiraayo wahuwa matasala sanaduhu sanadkiisu kii uu xiriiro waa bilcuduulina uu ku xiriiro dad cadli ku sifaysan cadliguna waa shantaa qofkii laga helo an yakuuna musliman caaqilan baaligan saaliman min asbaabi اlfisqi wa khawaarib اlmuru'ati inuu ka nabadgalo ama inuu malakatu taqwa inuu leeyahay waa qofku waa inuu haysto malako alla ka cabsi ku xambaarayso inuu ka dhowrsado dunuubta waaweyn addaabiiinana waa inuu ku xiriirsamo sanadkiisu wahuwa matasala sanaduhu kuu sanadkiisu xiriiro weeyaan bilcuduuli uu ku xiriiro addaabiiina ee daabiiin haddan ah ayb waa inay dabdi leeyihiin shardiga saddexaad cadli keliya markaa lama rabo cadligu waa inuu dabdi haddana haysto dabdiguna laba nooco u qaybsanaa dabdu kitaab iyo dabdu sadrin dabdu sadrigu waa inuu xabadka ku haysto axaadiidtiisa waxaana marka shardi iyada u ah an yakuuna mustaxdiran mataa shaaa waa inuu ahaado mid keeni kara xadiidka goor allaale goortuu doono mar allaale markuu xadiidkaa u baahdo waa inuu dhag siin karo markiiba uu keeni karo hadduusan keeni karin ee inuu cabaar aamuso maskaxdii ka shaqaysiiyo dabadeed xadiidkii uu keeno hadday sidaa tahay ninkaa ma xifdisno xadiidka dabdi sadri ma haysto oo dabdu sadrin isagu male ninkaa isaga waana sidoo kale an yakuuna mutayaqidan nin baraarugsan inuu yahay waa inuunan dhoohnayn qofku hadduu yahay qof iska maqan xadiidkii ma xifisna mutayaqid waa inuu yahay aan waxba loo gelin karin waa la hoosgeli karin ninkan hadduu leeyahay xadiidtaas waa xifdisanaha xadiidkii ou xifdisnaa haddii kelimo ama laba kelimad lagu dhex daro waa inuu markii soo saari karo joog inuu dhihi karo kelmaddan xadiidka ziyaadey ku tahay haddii sidaa aanu dhihi karin mutayaqid ma aha ninkaana daabid oo dabdu sadri aan loo xisaabi maayo dabdigu haddii uu dabdu kitaab yahayna ninkan xifdigiisu hadduu kitaab ugu qoran yahayna an yakuuna kitaabuhu masuulan cindahu waxaa laga rabaa kitaabku inuu yahay mid la dhowray agtiisa lagu dhowray lagu xifdiyey milyoon uu qortay ilaa maalinkaas uu werinayo kitaabkii waa inuu meel u yaallo kitaabkii hadduu kitaab ayaan ka maqnaayo uu yahay cid haysata aanu garanaynin ama dadkan marka xunxun ay kitaabka kitaab meel yani meel walba iska yaalla hadduu yahay de waxaa laga yaabaa inay dad intay qaadaan wax ugu daraan isaguna ma xifdisna xadiidkii oo maanta ma fahmi karo ayb walidaalika marka dabdu kitaabku isagu waa kitaabku inuu sidaa u dhowran yahay yaa loo shardiyaa dabdigiina halkaa uga baxo marka xadiidku isagu wuxuu rabaa cadaalad raawigu inuu cadli ku sifaysan yahay dabdina uu leeyahay saddexdaa shardi waa shuruud wujuudi ah waa in la hela iyagu waa inay joogaan oo ay jiraan itisaalu sanad cadli dabdi min hayri shuduudin shaadila'aan shaadnimo la'aan walaa cilatin iyo cillo la'aan wa min hayri cillatin yacni cillo dhaawacayso qarsoon la'aanteed labadan shardina waa laba shardi oo cadami ah iyagu in la waayo waa wax la rabo iyo in la waayaa la rabaa labadan shardi shuduud in la waayo cillana la waayo shuduud waxaa la yidhaha mukhaalafatu lmaqbuul liman huwa owlaa minhu qofka maqbuulka ah inuu khilaafo cid isaga ka habboon xifdiga uga haboon inuu khilaafo xadiidkii saxiix marka saxiixa waxaa loo shardiyey shaadnimo waa in laga waayo waa in aanay ku jirin nin maqbuula mukhaalafadiis waa inaynan ku jirin haday ku jirta marka waxba isagu saxiix ahaan maayo walaa cilatin wamin ayri cilatin cillala'aan cilladu iyadu waxay tahay cillo qarsoon oo marka kor laga fiiriyo sanadka daahirkiisa loo malaynayo inuu saxiix yahay laakiin cillada iyada ku dhex qarsoon xadiidka dhexdiisa cilladaa marka qarsoon ee xadiidka dhaawacaysana waa in laga waayaa baab gaara wuu gunti doonaa labada noocba labadan shardi marka shardigan weliba min ayri shuduudin waa shardi fuqahadu ay ku khilaafayaan waa shardi culamaa ulxadiid ay ku khilaafayaan fuqahada fuqahada iyagu wax shuduud la yidhaha maba qabaanba iyagu wax shaadi la yidhaha oo shaadinimo lagu radiyaa ma jiray leeyihiin ninkan maqbuulka ah ee maanta khilaafay qofka isaga ka owleysan ziyaadada uu la imaanayo iyo xadiidka uu la imaanayo aziyaadatu min ahiqati maqbuulatun ayay idlaaqayaan wax shuduud la yidhaahna ma jiro walidaalika iyagu shuduud maba shardi ugama dhigayaan xadiidka saxadiisa shardigan fuqahadu way ka tageen ayaga soo ma garanin fuqahada iyo usuuliyiintu iyagu shardigan min hayri shuduudin uma xiraan itisaalu sanad cadli iyo dabdi intaa keliya unba iyagu shardiyaan cilada laftirkeeda haddaanay shuduudi wax la ahayn iyagu waa waa isaga daraan laakiin shuduudka waa diidayaan sheekhan alfiyatu suyuudiga sharxaye sheekh maxamed cali aadan alwalawi alethoobi ee alfiyatu suyuudiga sharaxiisa iska lehna qoladaas marka fuqahada ayuu isagu raacaa meeshaan oo wuxuu yidhaahdaa masaladan shaadka yani xadiidkan marka shuduud looma shardiyuu yidhaahdaa xadiidka maxaa yeele isagu wuxuu leeyahay suurada shuduudka haddii la suureeyo shaad maxaa la yidhaha mukhaalafatu lmaqbuul liman huwa owlaa minhu nin maqbuula inuu khilaafo liman huwa owlaa minhu dad isaga ka badan ama qof isaga ka xifdi badan waxaa la buu yidhi nin maqbuula oo khilaafay dad isaga ka badan oo weliba ka xifdi badan haddana riwaayadiisii la yidhi waa saxiix <clears throat> see marka saxiix shardi looga dhigayo xadiidkii laa nikaaxa ilaa biweliyin meesha keena marka wuxuu leeyahay xadiidkan laa nikaaxa ilaa biweliyin shucba iyo sufyaanu fawri isaga waxay wariyeen mursal ah israa'iil ibnu yuunus ibnu abi isxaaq isabiiciina awowgiis abi isxaaq wuxuu ka wariyey xadiidka isaga oo mutasil ah labadan marka shucbe iyo sufyaanna xadiidkiiyo mursalay wariyeen isagoo mursal ah abu isxaaqayna ka warinayaan maanta marka maxaa yaallu leeyahay israa'iil waa hal nin laba nin oo ka dhinaca tiradana ka badan xagga fiqadana ka haysto xagga yani xifdigan ujeedaa ka haysto ayuu khilaafay maca dalika arbaabu yani ama culamaa اlxadiid xadiidkaas yani israa'iil riwaayadiisay saxiix u ay dhaheen haddii marka xadiidka saxiixa loo shardiyo cadamu shuduud suurada aad tacriifka aad sheegteen suuradiisa waa tanay waana la aqbalay see lagu aqbalay marka shaygan haddii mar la aqbalaayo macnaheedu waxaa weeyaan shaad saxiixaa jiro shaag saxiixa hadduu jiri karana shardigan in loo xira ma ahanu leeyahay isaga meel marka sa wax ku yani <clears throat> yani isaga saasuu marka aada ugu doodaa mas'aladan kitaabkiisa marka alfiyatu suyuudiga laftirkiisana sharax ou sharxay iscaafiga wilwadarka aad uga hadlaa fuqahadana toosan u yidhaahdaan laakiin shuduudka yo isaga laftirkiisu qaasir marka la leeyahay mukhaalafatu اlmaqbuul liman huwa wlaa minhu liman huwa owlaa minhu macnaheeda dabcan waxaa weeyaan ninkii maqbuulka ahaa inuu khilaafo cid isaga ka habboon waxaad dhici karta ninkan maanta xifdiga badan in si kale looga habboon yahaa dhici karto sidaa kale marka culamaadu xadiid waxay leeyihiin qariino qariino yacni markaa qariina jirto dadkan tirada badan ama qofkan awel xifdiga badnaa inta riwaayadiisa laga tago maanta riwaayadan kale la qabsado qariino darteed loo qabsado mukhaalafatulmaqbuul liman huwa owlaa minhu maba ahan maxaa yeele owlaha yaan xifdi keliya ku koobnayn shaygan marka yani kan kan baa ka owlaysan marka laleeya xifdi kuma koobna oo keliya walidaalika siyaabahaasay marka kolley culamaaulxadiid sida ibnu daqiiq iyo uu tilmaamayo shuduud la-aantu shardi bay uga dhigaan cidda khilaaftayna waa fiqahu baabkan hadda lagu jiraana fiqi maana waa baabulxadiid iyagaa ku leh marka aad baa marka sheekhaas marka isagu masaladan yani culammadan hadda joogto majlis mari hadda ka hor yani eh, uu kitaab ku ariuu eh, ku sheegayo yani eh, fawaa'id xadiidka uu ku bixinayo lagu weydiinayo aaduu yani meeshaas marka adilo fara badan iyo axaadiid iyo wax tiro badan ay isu keenay calaa kullin marka culamaa ulxadiid badankood sidaasay qabaan min hayri shuduudin shaadnimo la-aan walaa cilatin iyo cilo la-aan ciladana mid qarsoonoo dhaawacaysa xadiidka waa in laga waaya labada shantaa shardi xadiidku marka uu helo xadiid saxiixa hadda ka horna waa soo marnay wax kaloo isaga marka shuruud kale oo waxaa jirto ay bacdu nnaas ay u xiraan muctasilada iyo manaxa naxwahum oo ay leeyihiin xadiidka saxiixa waxaa shardi ah inay laba weriso ugu yaraan dabaqada ugu yare hadday laba ahaan weriso tiradooda la qaadan maayo warkaasna war jiro oo saxiixa ma aha nuqbahana waa ku soo marnay walaysa shardan lisaxiixi waa tii uu soo yidhi khilaafan liman zacamahu waidaa qiila haddii la yidhaahdo saxiixun ay haadakani xadiiun xadii weeyaan xadiidka oo saxiixun saxiix ah haddii sidaa la yidhaahdo fahaadaa kan aan soo sheegnay macnaahu macnihiisii fahaadaa kan macnaahu macnihiisii waaye kan aan soo sheegnayaa loo jeedaa oo marka la leeyahay xadiidkan waa saxiix yacni itisaalu sanad waa laga helay ruwaaddiisu waa cuduul waa daabiqiin shuduud male cilla male intaa un loo jeedaa laa annahu ma ahan isagu maqduucun bihi mid la goynayo ayb waidaa qiila haddii la yidhaahdo hayru saxiixin haada kani xadiiun xadiid weeyaan hayru saxiixin saxiix aan ahayn famacnaahu isagana macnihiisa waxaa weeyaan lam yasixa ma ansixin isnaaduhu isnaadkiisu ma ansixin baa loo jeedaa halkan markaa ayay mas'alo kaleu tilmaamayaa tasxiixa shuruuddan shanta ah xadiidka sida daahirka marka laga helay shantan shardi ayaa waxaa la yidhaha xadiidun saxiix marka la leeyahay xadiidun saxiixunna shuruuddan waa la helay ayaa laga wadaa bis laa annahu maqduucun bihi ma ahan shaygan in lagu dhaaran karo la jasmin kara ma aha oo wax shaki ah ama wax ixtimaal xadiidkan inaanu saxiix ahayn ixtimaal yar ma jira maaha in la leeyahay culamana waa inuu ku yidhaha xadiidkan marka waa saxiix laleeyahay waa danni haali baa lagu saxiixina shantan shuruud baan aragnay waa helnay binaan calaa dalik waa saxiix waa dhici kartaa ixtimaal shantan shardi oo joogto haddana xadiidkan inuunan sax ahayn waa iska suurtagal sababtay ku suuroobaysa waa maxayna ninkan aan leenahay waa xifdi badan yahay soo ma dhici karta inuu iska gefo marmar ta qalab wahmiyo wax ismoodsiiye waa gefi karaa marka maadaama ixtimaalkaas uu waarid yahay maqduucun bihi ma aha waa danni un marka danni haaliba danniga haalibkaana shuraaxdu waxay ku daraan waa lagu camalfali karaa waana lagu dhaqmi karaa diinna waa laga dhiga karaa yacni maaha in la yidhaha xadiidka saxiixa ah haddaanba la jasmin karin maxaa loogu camalfalaa meeshama imaan karta marka ayb daniga qaalibkaasa waa lagu camal fali karaa sida markhaatidaba loogu camal camalfalo qaallida markuu laba qof ay isqabsato ama shakhsigan maalan afar nin oo qaalidu shuruudii markhaatida inay oofsatay oo u haysto ayaa qof wuxuu yidhaahdeen ninkan waa zinaysta allagaan arkayni ninkii markaa qaalidu xukunku waa ridaya soo ma dhaci karta afartooda inay been sheegayan ama qaarkoodba ay been sheegayan waa suurtagal waa muxtamal laakiin shaygan yacni markhaatidii iyo shuruudihii laga rabay daahirkeedii waa la helay mar haddii la helayn ixtimaal yar ma looga tegayo walidaalika xadiidka marka la saxeexinaayo ama la daciifinaayo shuruudan daahirkeedaa jooga oo waayo ma ahane shay maqduuc bihi ma aha isagu ilaa yani mutawaatirka ma aha mutawaatirka isagu maqduucun bihi waaye iyo xadiidka aaxaadka oo isagu qaraa'in ay garabka ka gashay waa marka laga reebay mutawaatirku isagu maqduucun bihi aaxaadka qariinada ay la socotana maqduucun bihi sida xadiidka bukhaari bukhaariga muslim haddii ay weriyaan oy isla weriyaan maqduucun bihi maxaa yeelay xadiidku kownuhu uu mutafaq calayhi yahay culummada islaamka waxay ku ijmaaceen in la aqbalo labadaa kitaab wax ku qoran ijmaacooda marka waa qariino xadiidka xoojinayso ixtimaalkan yar waa laga baabaa markaas gefkii iyo ixtimaalkiisii qariinadan baa marka daboolaysa walidaalika kuwaasoo kale iyagu maqbuucun bihi amaa midka uu sheegayo waxaa weeyaan wixii ka soo haro mutawaatirka gadaalna ka sheegi waidaa qiila haddii la yidhaahdo saxiixan fahada kan macnaahu laa anahu maqbuucun bihi laa anahu isagu maahan maqbuucun bihi in la gooynayo ku la goynayo la jasminayo ma aha waidaa qiila haddii la yidhaahdo ayru saxiixin haadakani xadiiun weeyaan xadiidka oo hayru saxiixin aan saxiix ahayn fa macnaahu macnihiisa waxa weeyaan lam yasixa isnaaduhu isnaadkiisu ma ansixin shardigii lasoo sheegay shuruudii lasoo sheegay kuma ounan ansixin waa kala gedisantahay isnaaduhu saxiix iyo marka laleeyahay xadiiun hayru saxiix macnaha waxaa laga wadaa xadiidkan shantii shardi yaa wax ka dhiman yihiin intaa unbaa laga wadaa ee way dhici kartaa sida annaga noo muuqata xadiidkani inay shuruudii wax ka maqan yihiin haddana laakiin fii nafsil amri inuu sax yahay laakiin ma ku camal camalfalayno maadaama yani sifaatu raddi ay maanta haalib noqotay ma ku camalfalayno ixtimaalkaas yarka maxaa yeelay ninkan beenlowga ah waa dhici kartaa soomaha inuu halkooma ruun iska sheego waa suurgal ninkaan maanta yacnii aan leenahay sayidulxifdi waayo xifdigiisu ma hagaagsana oo nin hadda eh, xifdi xumo lagu yahay waaye marka aan leenahay way dhici kartaa xadiidkan maanta inuu u tooso oo sidii saxda ahayd uu ku keeno laakiin ma intaa yartaasaan marka qabsanaynaan xadiidkii ku qaadanaynaa maya jaanibka kalea raajixa waa ka tegaynaa marka fii nafsi اlamri xadiidka isagoo shuruudii saxiixa laga helay fii nafsi اlamrina inuunan saxsanayn waa suuragal xadiidka isagoo sifaatu raddi ay ka muuqato fii nafsi اlamri inuu sax yahay waa iska suurtagal laakiin ixtimaalaadka yaryarka wax ku dhisi mayno intaa intuu kuu sheegay inuu rabo walaahi dad baa waxay u malaynayaan xadiidkan haddii culammada qaarkood ay yidhaahdaan waaba saxiix maqbuucun bihi bay in la jaray oo yacnii sidii mutawaatir oo kale qalab yar inaynan ku imaan karin ay moodayaan may sidaa maaha bal sifaatkan shuruudan shanta a laftirkooda yaa sida lagu keenayba ay tahay si ijtihaad marka shuruudan laftirkeeda marka la fiirinayaa caalimna waxaa la muuqan karo ninkan inuu sayulxifdi yahay mid kalena maya ninkaani sayulxifdi maahane waa nin yacnii daabit aduu leeyahay labadii marka saa isu soo khilaaftay xadiidkii oo ninkaa ku jiray inay isku khilaafayaan marka ma diidaysaa waa may ayb walidaalika haddaad aragto culammadii qaarna xadiid ay xasan waayo dhahayaan kuwana waa daciif dhahayaan kuwana waa saxiix ay leeyihiin shuruudan ma la helay masalamahood inay isku khilaafsan yihiin walidaalika waxyi minallaahi ka soo degay ma aha xadiidka tasxiixintiisana min baabi alakhbaar ma aha ee waa min baab اlijtihaad waa la khilaafi karaa marka ayb xadiid marka ay dhici karto inuu nin muxaditoo caalima oo ay dhici karto inuu daciifiyey inuu xasan yahay waa suurtagal wahaakada mutawaatirka un baa la jasmin karaa isaga wاlmukhtaaru sida la doortay mas'alo kale halkan ka gelaya marka anahu laa yujzamu fii isnaadin anahu asaxu lasaniidi muطlaqan waa sharka kalean u daynaynaa bilahi towfiiq sal sal l